بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigan waa kii lixiyo tobnaad ee ka mid ah min kitaab الnikaax waxaa inoo dembeeyey kitaabu الصadaaq meherkii oo inuu sheegnay inuu ka kooban yahay شhan baab asadaaq saxiix eh, iyo axkaamtiisii meherkii saxnaa iyo axkaamtiisii oo saddex aynugu soo sheegnay addamaan iyo atasliim iyo ataqriir kadibna baabkii labaad buu sheekhu usoo gudbay oo ku saabsanaa meherkii faasidka asadaaq اlfaasid waxaynu soo sheegnay cinda almadhab a'imat almadhab inuu meherku ama sadaaqu faasid ku noqdo eh, lix sababood lix sababood sababkii u horreeyey baynu soo marray ee ahaa in meher laga dhigo shay aan milki aqbalin oon la mulkin karin kii labaad baynu ku istaagnay oo ahaa ashardu alfaasid in shardi ee dhaawacaya meherkii iyo caqdigii lagu sheego nikaaxa gudihiisa taasaynu ku istaagnay wuxuuna imaamku yidhi walow sharaطa hadduu shardiyo midkood weeye axaduhuma yacni zawjka ama zawjadii ayaa shardiyay khiyaaran door buu qabsaday fi nikaaxi nikaaxa gudihiisa baطala nikaaxu nikaaxi waa buraya aw amase wuxuu khiyaarkii qabsaday axadu zawjayn fi lmahri maharka gudihiisii faladaru waxaa weeye sixatu nikaaxi nikaaxu inuu asaxayo lalmahr meherku uusan asaxaynin masalada marka ee ku saabsan meerku inuu ku fasaadayo biari adaaqii bishari ku fasaadayo qaacidada aad ku soo marteen kitaab ulbayc ee ku saabsana qaacidatu shuruud unbay hoos tegaysa waa idinkii u soo maray shardigu inuu qaybsamhayo hari yaqtadiihi اlcaqd iyo shardi laa yaqtadiihi shardi uu caqdiguba keensanayo oo caqdigiba ka dhalanaya oo beeca iyo nikaaxaba ka dhalanaya midka asaga caqdiga ma dhibi jirin ma dhibi jirin waxna ooma taro waa un dhuujiye shardiga qaybta labaadoo ahayd shardi uusan caqdigu keensanaynin waxaa loo qaybinayey inuu yahay maslaxat alcaqd iyo inuusan maslaxo u ahayn hadduu maslaxat alcaqdi yahay kalkhiyaari alrahani washahaadati ilaa aakhiri aan soo maray asna caqdiga ma dhibi jirin midkan maslaxatulcaqdi ahayn ayaa waxaad u qaybinayseen miday arad ku tacaluqahayo keeni kara tanaasuc iyo isku dhac iyo midaan keenin tafsiilkaad ku soo marteen kitaab ulbayc iyo halkanna imanay marka qaacidatu shuruud dib u maraajaceeya intaa daabidka marka meesha inoo yaalla waxaa weeye nikaaxu kuma fasaadayo sidiisuba bisharin laa yukhilu bimaqsuudi الnikaax nikaaxu laa yafsudu laba daabidun baan sheegayna waan ka soconayna tan shardiga ah annikaaxu laa yafsudu nikaaxu kuma fasaadayo kumana burayo guurku bisharin shardi laa yukhilu bimaqsuudi الnikaax shardi aan dhaawacaynin ujeeddadii guurka haddii la sheego nikaaxa fasaadi maayo wuxuuna ku fasaadayaa de muqaabilka waad garanaysaane waa yafsud الnikaaxu bikulli sharطi yukhilu bimaqsuudi alcaqdi والnikaax ka shardi الطalaaqi wa ka shardi cadam اlwaطi wاlistimtaac ayb shardi walba ayb oon dhaawacaynin ujeeddadii guurka nikaaxa ma fasahaadiyo shardi walba oo dhaawacaya ujeeddadii guurkana nikaaxa waa fasaadiya soo war kooban maaha waa intaas daabidka koobaad daabidka labaad waxaa weeye isaguna nikaaxu asadaq asadaaq yata'aharu bishari اlfaasid meherku nikaax ka soo baxnay oo caqdigii guurkii ah hunaa waa maxay waa meherkii الصداaq yتأثر بشharط الفاasد ويجiب مهر mثل intaa wsno waxaadna ogaanaysaa شhardiga faasidka ah mihirku sadaaqu wuu ku burayaa wuuna ku saamoobayaa kadibna waxaa waajibaya mahra mlin khulaasadu jihadan almufsida lsadaaqi waa intaa walow sharaطa axaduhumaa midkood hadduu qabsado khiyaaran door inuu leeyahay fi nikaaxi guurka gudihiisa islaanta waxay tihi meheri intaana igu guurso laakiin shardi waxaan leeyahay khiyaar xilligan doona aan nikaaxa ka baxaayo oo meherka aan burinayo meesha maxaa yaala asagaa yidhi waan ku guursaday intaasaan kugu guursaday lakin bishar khiyaar baan leeyahay aan ku fasakdo oan iskaga kala dhaqaaqo baطla الnikaaxu nikaaxi waa buray لأnna waa maxay waa shardi yukhilu bimaqsuudi الnikaax nikaaxu ujeedadiisu waxay ahayd in la daa'imo la joogteeyo labada noolaado waxaa loo asaasay loona dejiyey liلdawaami والluزuum khiyaarkuna muxuu keenayaa buطlaan iyo ibطaal marka waa sharط yukhilu bimaqsuud annikaax daabitkan waxaan ku soo idhi nikaax waa baabi'inay aw fi lmahri aw sharata wuxuu shardistay khiyaaran buu axaduhumaa fi lmahri maharkii buu khiyaar shardistay waxay tidhi intaa igu meheri laakiin bishari waan ka noqon karaa haddaan hadhow saluugo waan badsan karaa hadhow hadduu ila bato waan burin karaa yani hawshu waxbaaba la isku ogaa aggeed u burinaysa ama asagii baa wuxuu yidhi hadda waan yar kacsanaho islaam baan u baahanahay hadhow laakiin hadday ila noqoto bisharda waan ka noqon karaa meerkaan sheegay idan kaasna muxuu keenayaa faladaru waxaa waye kan dambe sixatu nikaaxi nikaax inuu asaxayaa yaa adhara lalmahar meherku ma asaxayo waa inagu soo maray shardiga faasidka waxaa ku ta'aura sadaaqa ku ta'uroo ku bura laakiin shardiga faasidka ah ee sadaaqa khuseeya asaguna aanaan dhimaynin laa yukhilu bimaqsuudi nikaax laa yuair hunaa waa maxay laa yuair lann waan ku guursaday laakiin bishar meherka hadhow khiyaar baan ka leahay nikaax waxa ma yeelhayo ima galmoorisi maysan dhihin maxaan ku idhahdayy bisharda waa inaad furta dhihin meherkii fasaadkiisu wuxuu khuseeya ama mehermatal baa waajibi ama qaabkaa loo xisaabtama mooyeene <coughs> waa inaga soo mara cashir cashir ka horreeyey fasid eh, sadaaqi laa yufsid nikaax waad soo marteen meherka faasidka ma dhaawaco <coughs> ma dhaawacaan soo maray nikaax tii way qaacidadii bay hoostegeysa maxaa yeele nikaaxa dhan baaba laga marin jiray in laga maray ay bannaanayd meher la'aanba baabu tafriid baynu ku gaari doonaa wuxuu yidhi sheekhu wasaa'iru shuruuط baqiya saa'ir huna waa baiya saair marna kulli iyo caam bay noqotaa marna baiyay noqotaa hadda baiy ujeeda ila shardi buu soo sheegay wasaa'iru shuruudi ay baqiyatu shuruud shuruudda inteeda kalee dhiman waad kala qaadiye in waafaqa shardiga hadduu waafaqo oo la janqaado muqtada nikaaxi guurku wuxuu keensanayay ka shardi alqasmi waanafaqa weligii wuxuu i gabadha waan kuuge lakin bishar inaad habeenkeeda siiso naago badan baad qabtaa habeenkeeda inaadan gefin bishar gabadha waa inaad si fiican u biisho shardigaa dhib ma lahaad waa maxay waa muwaafiq limuqtada alcaqd waa kii aynu soo mar aw mase in lam yatacallaq hadduusan ku xidhmin bihi bishardi aradun arad saxiixa uusan ku xidhnayn laqa shardu shardigaa waa faasidahayaa shardiga waa buray waa bilaash cantara baqash wey shardi baad la timid muwaafiq limuqtada alcaqdi adoo yidhi waxbaan kaa iibsada bishardi laakiin aan khiyar majlis leehayo hardigaa deecbecaaba keensanaya maxaad isaga lugayso aw lam yatacalaq ama uusan ku xidhmin bihi bishardi qaradun muraad laqa shartu shardiga wuu faasidahayaa wey maxaa yeel faa'iidaba ma laha waxa loo keenayna ma jiro wasaxa nikaaxu walmahru meherkii iyo nikaaxina waa asaxahayaan maxaa yeele wax ka hor imanaya ma jiro oo dhaawacaya lilmahr wala nikaax wain khaalafa shardigu hadduu khilaafo muqtada alcaqdi buu khilaafsan yahay bimacnaa caqdigu ma keensanayo wax shardia oo nikaaxu keensanayo ma aha caqdigu ma keensanayo waa khilaafsan yahy muqtada alcaqd laakiin walam yukhila uusan dhaawicin bimaqsuudihi اlasliyi qasadkii asalkaa ee nikaax looga dan lahaa wahuwa اlistimtaacu wاlwau asaguna ka shardi anlaa yataزawaja calayha aw laa nafaqata laha saxa nikaax wafasad shardu wاlmahru anaa muxuu noqda wuxuu ku yidhi shardiga waa khaalafa muqtada alcaqdi waa shardi garab marsan siduu caqdi uu keensanaya nikaax laakiin maqsuudkiisii asligaha bacd almaqaasid wuu khilaafay laakiin maqsuudkii aslig ahaa baqmaqaasid wuu dhaawacay cafwan laakiin maqsuudkii asligaha nikax loo gal lahaa gogol iyo galmo ayaa u weynayday ma dhaawacahayo ka shardi wuxuu matalan anlaa yatasawaj calayha waxay shardisatay inaan lala guursanaynin intaan anugu aan roon ahay bishard inaan lala guursanaynin ama caaqidka weligii baa shardistay ayib aw bishardi alla nafaqata laha ama waxay tihi waan ku guursan laakiin shard inaadan ibiilaynin anaa isbiilaya biil ima siinaysa oo ninka dhibin baad ka qaaday maxaad faa'idaysay culays iyo xel baad ka riday saxa nikaaxu nikaaxa wuu asaxaaya maxaa yeelay shardigu ma dhaawicin bimaqsuudihi ayib wa fasada الsharطu sharduna waa faasidayaa maxaa yeelay waa shardi dhaawacay meherkii laakiin caqdiga aan dhaawicin waa inaga soo maray wafaasid الصadaaqi wالصadaaqu cafwan wالصadaaqu yataأhar bالsharطi الfaasidi wayajibu mahru milin xagga nikaaxa muxuu waa inagu soo maray faasid الصadaaqi laa yufsidu الnikaaxa ayib dhaawaca ku yimaada sadaaqa waxba ma yeelo nikaaxa laakiin meherka faasidka ah wuxuu buriyaa oo dhaawacaa sadaaqi waxaana loo guurahayaa badlkii iyo marjicii harciga ahaa maarmatlka ahaa saxan nikaaxu waa asaxaya wafasad ashardu sharduna waa baail walmahru maarkaasna waa maxay waa musamo faasid ah musamo faasida wey ayb axmed iyo adugu axmed isagu wuxuu leeyahay shardigu waa asaxaya hadduu yahay shardiga ay qabsatay wax waxtarahay sida alaa yatasara calayha alaa yataزawaj calayha waa shardi yada anfacahay inaan la guursanin oo daro iyo dangala aan loo samayn daraair iyadu waxtarahaya marka wuu asaxahayaa inuu oofiyona waa waajib zawjku hadduu oofin waayona khiyaar bay leedahay buu axmed yidhaahdaa alimaam tirmidina fii jaamici wuxuu soo gurin yaha qowl lishaafici qowlka asaga waa hariibu cinda shaaficiya lannu aimatu naqli nuqaali اmadhab ma aysan sheegin qowlka asaga laakiin tirmidi biwaasita waaxiduu shaafici kaga qaataa fiqiyaadka marka waa imaamku qowl le in laga dhigun ba wanaagsan mar lakin waa qowl hariiba cindana axmed marka wuxuu xujaystaa ama iyo qowlka shaaficiba xadiidkii ina eh, axaqa shuruuطi an tuufa muxuu ahaa eh, ma bihin eh, bihi اlfuruuj ayib kaasay ku dhagaan marka waxaa la yidhi shardigaa laga hadlaya waa shardigii ahaa sharcigu fasaxay kulu shadi laysa fii kitaabila aan ahayn kaun baa laga hadlayaa mooyeen wax kale ma ah marka axaadiidtan oo dhan waxaa mawaadiicdan aan leenahay sadaaqi waa fasahaaday ama meerka waa fasahaday xadiidka caaisha bariira qisiisi khuseen u daliisanaa kulu shadi laysa fii kitaab illah fahuwa bail wain kaana miata shar taa aynu iskaga tagno kii marka waa maxay waa shardigii aan dhaawacaynin maqsuudkii nikaaxa wain khaalafa wuu soo dhameey wuxuu u gudbay kii dhaawacayay maqsuuda nikaax wain ahala shardu shardigu ama hadduu dhaawaco bimaqsuudi nikaax w kaanlaa yata aw yualiqa baala nikaaxu markan hade inaga soo sheegnay labidka horreeyaba shardi loboo dhaawacaya maqsuudka nikaaxa inuu mufsid yahay lilcaqdi walmahri wain ahala hadduu dhaawaco maqsuuda nikaax wey wadalika miaali kaan laa yaطa waxay tihi waan ku guursaday ama intaasaan kugu mehersaday buu yidhi laakiin bishardi waxay tihi inaadan ii galmoonin de maaan xilkaada u qaadahay aw yuطaliqa saadaad ii meherisaba waa inaan furmayd waa inaad ifurtayd bishard waa yahay buu saasuusna ka yeelay shardigi idan baطla الnikaax nikaaxi waa buraya maxaa yeele waa shardi munaafi ah limuqtada اlcaqdi intaa marka waa un shuruudii aan ka tagnay wuxuu u gudbay jihadii saddexaad ee burinaysay sadaaqa aljiha aaalia waxaa weeye altafriiqu waljamc in la jamciyo waxaan la kulmin karin tafriiqu sadqataan kusoo sheegnay weeye in laysu keeno dhowr shay oon kulmi karin halkaasuu marka fasaadku ka imanaya iyo buriduu sadaaqu burayo walow nakaxa hadduu guursado niswatan dumar koox ah bimahrin hal meher buu ku guursaday falharu waxaa weye sida aharkaa fasaad اlmahri maharku inuu burayo weeye walikulli mid walbana mahru milin baa u waajibaya halkaasuu sheekhu dhaqaaqay marka waa suuro xoogu yarqanin marka la suureeyo waxay yidhaahdaan waxay ku suurageli kartaa in uu weligu uu gabdho badan awliye u yahay gabdho dhowr ilma adeer yihiin ayib ama waa ibnu ibnu asagaaba jad ah dhowr gabdhood oo wiilashiisu dhaleen buu awogu meherinaya wiilkiisii hebel cabdulaahiha ah, iyo cabdi iyo xasan iyo cali iyo jaamac shan wiil gabdha ay dhaleen iyo odaygu wuxuu yahay weli marka muxuu samayn karaa inuu yidhaahdo cabdulaahi iyo cali xasanow waxaa idinku meheriyey intaasoo gabdhood marka wuxuu noqon karaa inuu waaligu weligu waaxid yahay gabdho badan xilkooda hayo wadaada waay dhan waa lagu suurayn karaa inuu wakiilba yahay hal nin ba wuxuu keli u noqon karaa shan nin afar nin laba nin saddex nin gabdhahood inuu u meheriyo raggoodii marka bimahrin waaxidin buu yidhi wuxuu yidhi intaasoo gabdhood baa idiin meheriyey waxaana meher u ah hal milyan buu gabdhon waa shan haddii la qayb muxuu noqon tii waxay qaadanaysaa laba boqoloo ayib tii buu ka hadlayaa marka ama wakaalay ku dhacaysaa ama waa weli gabdho badan u noqday banaatu ibnin aw banaatu akhin aw banaatu camin mukhtalifaat اlaabaa bay ku mitaaliyaan ama inuu wakiil u noqdo lijamaacati min اlأwliya walow nakaxa hadduu meheriyo niswatan buu meheriye bimahrin waaxid faاladharu fasaad اlmahri weeye maxaa yeele ana tacadul caaqidi yuujibu tacadul caqdi baad soo barteen fii kitaab اlbayc caaqidku hadduu tacadudo wuxuu keenayaa caqdiguna inuu tacadudo maxaa yeele caaqidkii hadda muxuu noqday awjaadka haddaan xaggeeda ka eegno waa dhowr waa raxan haddaan zawjka dhankiisa ka firna waa raxan waxa waaxidka keliya waa weligii laba dhinac mutacadudka ka yimid marka sadaaqina waa majhuul lianna tacadud alcaaqidi yuujibu tacadud alcaqdi sadaaqina waa majhuul marka fii kulli caqdin caqdi walba meerka ku soo aadaya lama yaqaan gabdhuhu isku dhegna maaha isku magacna maaha isku meeqaal iyo muuqaalna ma aha marka si siman way kale meher kulul yihiin way kale meher raqiisan yihiin marka taasaan ku cilaynaa hadday marka fasaado sadaaqiyo meherkii xaggee loo noqon walikullin mid walba oo dumarka ana mahrun baa u maharu milin baa u waajibaya lanna isagaan u noqonaynaa isagaa loo noqonaya ayib ama adharku muqaabilkiisa abu xaniifiya axmed baa qaba waxay leeyiin ma fasahadayo ninkii jamaaca koox dumara ah, hal mar meheriya bimahrin waaxidin ma fasahaadayo maxaa yeelay meherkii si guudto lama garanayo waa malyan waa shan boqol waa laba boqoloo kun gabdhuhuna waa laba ama waa saddex meherkii si guud haddii la garanayo hala qaybiye dheen hala kala sarsaaro hadday jumladu macluumo tahay yumkinu tawsiic bay leeyiin in la qaybiyaa dhici karta tafsiilka waxaa lagu noqon hayaa tan waa gabadhan kale boqolku middan xoogo waa leda siddeean tan toddobaatan middan iyadu waa dhimbile laba marka waa la qaybin karaabadhe ayb ayagu saasay leeyihin abu xaniifiya axmed waana sida qowlka daahirka muqaabilkiisa wuxuu gudbay mas'alo kale oo jihadii afraad ah aljiha araabica ee keenaysay fasaad sadaaqi waa maxay wa an yukhaalifa alcaaqidu almaslaxa ayuu khilaafay weligii wax meherinaya waa mukhaalafaة اmaslaxa baa loo yaqaan walow nakaxa hadduu aabbuhu meheriyo liطiflin ilmo uu dhalay wiil yaroo u dhalay buu u meheriyey gabadh muxuu ugu meheriyey bifawqi mahri milin mahri mil wax ka sareeya waalidkii baa wiil yaroo dhalay buu damca inuu gabadh u doono u guuriyo gabdhuhu markaa an boqol kun bay joogeen milyan bu ka bilaabay meerkii odaygi boqol kun bay ahaayeene an boqol buuba yidhi aw mase ankaxa wuxuu guuriyey odaygii bintan gabadh buu gure laa rashiidatan aan dhammayn safiiha ah ama yar haddee aw amase way dhan tahay aw rashiide bikran weeye gabadh bikaraad bilaa idni idinla'aan buu meheriyey biduuni biduuni mahri milin buuna ku meheriyey fasad almusama meherkii la magacaaba waa ka kac laba masalo isku qabtay sheekhu wuxuu ku yidhi aabbihii ayaa wiilkiisii yaraa gabadh u meheri u guuriyey wuxuuna ugu aqbalay meherkii fowqa mhr ml qaacida aad soo marteen kul mutasarifin can اlgayri fainama yatasarafu bilmaslaxu khilaafay odaygu marka waa xadgudub iyo jawr wey laga dhagaysan maayo taa way dhammaatay maxaa haddii uu fasaaday imanaya mahru maal baa imanaya kaas waa fasaaday mahru maal baa imanaya muslimiin mar hadduu baabao mahru maal baad u gudbaysa aw tii labaad aw ankaxa bintan laa rashiida gabadh safiiha ah ama sagiira ah ama majnuuna ayuu odaygu meeriyey waa suuro suuro labaad buu ku xidho aw rashiidatan ama way miyir qabtaaye bikran bay ahayd bilaa idni aw nakaxa wuxuu guriba rashiidatan bikran bilaa idni gabadh dhan oo maayinkeeda maskaxeedu buuxdo oo caaqilo baaliqa ah ayuu guuriye laakiin bikra ah bilaa idnin walbikru tustadan baa laysu waxaad muusan weydin odaygu intuba isku soo qabo tii rashiidada ahayd iyo tii ayruxukmihiyey biduuni biduuni mahri milin sidii wiilkii fooqo ooga dhigay iyo gabdhii wuuu ku sameeyey duuna fasad اmusama meherkii la magacaabay ee duuna mahri mil wuu fasaada wuu burayaa hadduu asagu buray maxaa tala wاladaru waxaa weeye sixaة الnikaaxi bimahri milin nikaaxii ma fasaadaya maya adaaqii waana soo fasad الsadaaqi laa yuahiru fii saxaة الcaqd ayb اdharu صaة nika waa sida muctamadka khilaafka iga daay marka صaة النikax ba adhara bimahri mlin buu ku asaxaaya abu xaniifa iyo layt ibnu sacd iyo zufar iyo maalik iyagu waxay leeyihiin sairada maslada sakiirada ah aabbuhu gabadh yar hadduu guuriyo oo ah aw bintan laa rashiida ah ile rashiidadu marna waa caaqilo cafan waa baaliqo ee safiiha ah ama majnuuno ah marna waxaa weeye waa sakiiro ayb gabadha sakiirada ah buu leeyahay maalik abu xaniife oo aysan la soconin abu yuusuf iyo maxamed lama socdaan oo zufar la socdo iyo leyt bnu sacad intaa waxay leeyihiin aabbuhu hadduu gabadhiisa yar ku guuriyo biduuni mahrin mil saxa nikaaxu wa saxa almahru saasay leeyihiin lann waxaa laga yaaba inuu eegahayo hawlo kala fiirnay gabadhan hadhow hadday weynaato amay aafowdaa amay nin u qalmaa weydaa midkan qiimaha badanee wadaadkae alla keenkaa ah, yuu meheryar ugu meherinaysaan jaan isku dhaafin marka odaga yaan faraha la gelin bay leeyihin maalig iyo abu xaniifa iyo zufar iyo leyt bnu sacd farci kale u gudbay aanu ka soconne farci kale u gudbay wuxuu yidhi walow tawaafaqu hadday isku waafaqaan ninkii iyo xaaskiis calaa mahrin bay isku waafaqeen siran si hoos marka hore laissugaansanayay ee la imanin gogashii iyo geedkii waxay ku soo heshiiyeen niyo nin maskiin aad tahay waxba ma haysatid anuguna gabadh waxaan ahay royal family oo bale ka dhacday marka meher yaroo shan boqoloo doolare kun ma yeeli karee goobta iyo fagaaraha inaad shan kunoo doolar ugu mehersanaysa ka dhig meherka ama toban kun ka dhig ama boqol garaam oo dahaba ka dhig laakiin hoos waxaan kaa rabaa un keliya inagu waa sognahay shan boqol dool bes aan meher kaa rabaa sagaraad baa tahay sidaasay sii matalan tii baa laga hadlahayaa ayib walow tawaafaqo hadday isku waafaqaan calaa mahrin siran si hoos ka alfin kun oo kale wa aclanu xaggana ay e, sheegaan oo baahiyaan ziyaadatan cala alf wax ka badan kunki wixii hoos laiskugu waafaqay mastulix calayhi siran wax ka badan bay yay sheegeen ka alfayn falmadhabu sida lagu tego waxaa wujuubu maa caqada bihi madhabku waxaa weeye waxaa waajibaya midkaas fagaaraha laga sheegay ee markhaatiyaashu maqlahayeen ee xafladda laga sheegay kaa unbaa meher ah kii hoosta iskagu soo heshiiseen islaamtu way ku gaada waxba kama jiraan saa wey madhabku faladharu wujuubu maa caqada bihi baa anig iga dhigan bacdu nusaq maa cuqida bihi bay qorayaan idig maxaa idiin dhigan cuqida cafwan falmadhabu wujuubu maa caqada bihi baa ii dhigan waana masale khilaafi oo shaafici laba qowl mar wuxuu yidhi imaamku ka sugan inuu yidhi waxaa meherku ku asaxayaa mastulix calayhi siran hoos wixii lagu soo heshiiyey marna wuxuu yidhi meherku wuxuu ku guntamayaa wixii laga sheegay fagaaraha iyo meesha laga sheegay ya may waxay leeyihiin masaladan ka dhigaan khilaafkeeda aha alcibratu bilistilaaxi alkhaas aw alcaam cibradu ma istilaaxa khaaska ahaa ee hoosta aan ku soo heshiinay mustacbiradu waa alisilaax alcaam inuu mahadku sidaa iyo khazali baa ku sheegay fi lwajiiz ayib culuma waxay ka takhriijiyeen mas'aladan oo imaamku yidhi mar waxaa wixii horaan lagu soo heshiiyey yaa meerku ku asaxaya ee wixii bannaanka laga sheegay macnamala uu yidhi waxay ka takhriijiyeen shardiga iyo heshiiska saabiqa lilcaqdi waa kalmadkuuri fi lcaqd bay ka takhriijiyeen meeshaan ayada nas baa leele shaafici odhanaya nikaax wuxuu ku asaxayaa meherku mastulx calayhi siran midkaa waxaa laga takrija qowlka mansuuska waxaa laga takhriijiyey shardi walba iyo heshiis walba oo dhaca qabla alcaqdi wuxuu ka dhigan yahay kalmadkuuri fi اlcaqdi ay maa saabaqa alcaqda min ashuruuطi kalmuqaarini lilcaqdi buu ka dhigan yahay marka masaladii maxlalka ayaa meesha ku baaba'aysa qowlkaasa laga takhriijiy waa mukharaj sawaabkuna waa min xayu daliil waxaa xoog badan wixii lagu soo heshiiyey ayaa meer ku asaxaaya min xayu daliil xadiidka camr bn shacib can abi can jaddi baana daliil u ah ayu imra'ati nukixat calىa صadaaqin aw xibaaءin aw ciddatin fahwa laha qabla cismat الnikaaxi fahwa laha ayib wixii bacda cismati nikaax loo ballanqaaday la siiyana ninkii loo ballanqaaday baa iskale wa axaqu maa yukramu rajulu calayhi ibnatu aw ukhtuhu xadiidka ay soo marteen baa udaliil xaafid ibnu kaiirna irshaadka wuxuu tilmaamay inuu xadiidku ra'yiga kale taageerayo oo ah odhanaya gabadhi waxaad hoos ugu soo heshiiseen unbaa meher ah wixii bannaanka laga sheegay meher ma aha marka waxaa baxsanhaya wadaadka miskiinkaaba markaa loo loo danayay soo ma karatiyada eh, kaas waa lasku inkiri karaa caqdigiisa ku dhici maayo meherku sidiisaba in la sheegay inaan la sheeganba dhib ma lahayn isaga fasaadkiisa iyo sixadiisu meherku ma dhaawic jira nikaax sooma wediid marka saasaa looga indhalaabahaya ki ay ku soo heshiiyeen hoosta ka soo sheegteen ee shanta boqoloo dollar ah kaasaa saxiix xadiidku xoojiyey ma waajibayo xadiidka shee cumar maqal ayuma imra'atin nukixat maxaa lagu guursaday calaa sadaaqin hoos loo soo sheegay aw xibaain caiyo aw cidatin ballanqaad qabla cismati nika intaan la meelin ka hor la soo shiifa walaha buu xadiidku yidhi xadiidku qowlka odhanaya waxaa meher ah wixii hoos lagu soo wada hadlay kaasuu xadiidku xoojinaya intaasun wey waana masale khilaafiya un ka socdo markaas maadaama la isgaadahayo iskaba ilaaliya iyo hawshaas xalaal iftiin baa la qashaaye waxaada bannaanka dhigo marxab nin iyo wiil xididka markay kala tiri gabar baashi hay idi waxa yidhi anigu waxaan idin karaa budo waad ayadan waxay tii wax tookeed lama maqli karo haye <laughs> meeshii marka la imaaday dad yar oo asagii xaggiisa ka socday oo shaafiyey markoo dhana mhm. uu sheego waxay anagu intaan kusoo heshiiyey waad gaarta reerka reerku ma lehe gabadhu iska lehe marka nin uusheeg wuuu yii ninkii sheeka u sheeg wuuu arrintaas ku heshin laba kun oo dollar baa ku heshin suu werwer wad idan waxay tahay haddii markoo labaiyo toban xabsada si loo weri waxay tiri sideed kun gabadh ilka ko ilka kora sara ilka sara labay ahayd hawsheed hawl saaran ma ah haye gaart marka meeshaas dhexdeedu arrintaasaa dhacday sheekiina uu sheegan waxay dhaheen anugu waa loo sheeg sheekhi muxuu ka yidhi sheekh haddii waxaad moodaa inuu rajaxay midkan hadda oo wixii meesha lagu qoray oo faraabadna wixii ummadda loo sheegay basuu rajaxay miya manhaju daliil baa laga xoog badan yahay aan ka socon marka manhaajka manhaajka iyo kutubta fiqiyaadka daraaseeya barta saaad waxyaabahi kale ugu dul dhistaan manhaajku kale toban goor inaad ku noqoto dareeriso saaad u noqoto shibu xeef saada marka lagu weydiiyo waad garanaysaa meeshay ku jirto aimada kalena markaa inaad yar fiiriso waxyar daraasyar bay kaa rabtaa daraasiyar bay kaa rabtaa laakiin hadday noqoto tafaquh aan lahayn calaa asaas mucayan weligii ma kordhaha ismana waxna tari maayo ayib hadhow markii wax ku kala baxaan dee masalada marjuuxada waad iskaga leexan meeshaad aragta madhabkan laga xoog badan yahay waad iska ogaan laakiin xoogo waxaad haysataa kurjad aad la shir tagtood ummadda ku dhex socoto laakiin hadduu yahay shawkani baa yidhi iyo muxuu ahaa sancaani baa yidhi weligeed ay ku socoto waxba dhaqaaqi maayo walow qaalad hadday tidhaahdo wuxuu u gudbay jihadii lixaad cafwan shanaad waxaynu soo maray inuu shardigu yahay maala inuu meherki laga dhigay maa laa yaqbal اlmilka kow shardi faasida labo kii saddexaad tafriiqu الsafqa kii afraad ee inoo dambeeyey mxuu ahaa mukhaalafaة اlmaslaxa kii shanaad waxaa weeye mukhaalafaة اlmri mri الزawja islaantu waxay tidhi haligu meheriuba garab maray ninkii wuxuu ihi walow qaalad hadday ku tidhaahdo liwaliyiha gacalkeedii zawijnii bialfin kun igu meheri fanaqasa canhu uu ka nuqsaamiyo baطla nikaax nikaax waa burahay limukhaalafati اlamr gabadha ayadaa iskale meherka waa xaqeedii waatu nisaa saduqaatihina nixla ayadaa iska leh marka muxooga nuqsaamin kun bay tii igu meheri aabbuhu inuu intuu la hadlay la heshiiyo dhaahoy aabba waa badan yahay ninkana waa nin miskiineh meherka yar baa baraka badane eh, bar an boqol ay ka yeeshaa mooye masaasaa kun ba haa oo haye an boqol oo ku qabto socon mayso ciidankiibuu khilaafay ciidankeeda in la guuriyo muxuu ku xidhnaa in la guuriyo waxay ku idantay kun lagu guuriyo marka idinkao dhan buu khilaafayba maxaa ka muuqata haddaan kun lagu guurinin maysan asin la meheriyo marka maysan asin la meheriyahad gabadhu waa idinkii soo maray habeenkii u dambaysay nubdaha dib baad u noqonaysaan waa dhibkiinii baa batay somu yowm اlciid maxaad ku macnayseen gabadhan waxay tiri zawijnii bialfin kun igu meheri way isku xidhan yihiin caqdiga iyo hawshu ma kala hadhahayaan waxay amartay waa meher ku qaydan bialfin maysan kala qaadin waa lama kala qaadi kar waadoo yidhi som yowm اlciid baan kala qaadaya min jihati som waa xalaal min jihati اlciidna waa ka kac socon mayso waa jihadaan la kala qaadi kara tan oo kale ayib bialfin buu ku mehriyey tiri fanaqasa canhu can alfi buu ka nuqsaamiyey bigayri idniha baطla nikaaxu nikaaxu waa buraya limukhaalafati اlamr falow aطlaqat hadday iطlaaqdo oo tiraado imeheri un oo tiri zawijnii bay tiri aabbow imeheen ninkan ii meheri bay tiri fanaqasa can mahri milin bala asaguna waxay tidhi ninkan ii guuri meheru maal muusan ku meherin gabdhaha aynigeeda w lagu guursan jiray meher ugumusan dhigine meher yar oo dhiman buu meher oga dhigay bala waa burahayaa sida muctamadka ah lanna waa tumartan wamulaqu alfaadi yuxmalu cala acraaf gabadho hadday ilaaqday guur maxay ujeedaa facay iyo aynigayga wax lagu guursaday adduunka caanka kaygu meheri way macnaheedu shayga macruufka ana waa kalmalfuud wاlmacruufu kalmalfuud ama mxuu ahaayey alidn اlcurfiyu waa kalidn اlafdiy qaabo badan baa qaacidada loo dhigay muhimad waa maxay lafdiga la iطlaaqay wuxuu ka dhigan yahay mxuu ahaayey kalmuqayad o mxuu ahaay malfuudi bi ka dhigan yahay halkaasay u khuduucaysaa mas'aladu alimaam الshaafici mas'aladan hadda fii kitaab اlum wuxuu ku tiriyey min الtafwiid falow qaalat falow aطlaqat zawijni fanaqasa can mahri mili baطla الnikaaxu miyaa mise wa baطla اlmahru haye kontontooda igumeher meherka kale ugu raqiisan baa ugu fiican baa leeyihi konton igumeher la dhahay heer saro wey kaas heer saro wey shee axmed midka waa heer sare hadday tiraa kitaab quraan lagu miro waa heer sare waxaan ka hadlaynaa gabadha aad dhashay yaa ku tidhi aabbow hebel ii guuri adoon meher weydiinin ayadna ayn kuu sheegin baad ku meherisa konton dolar ka warran hawshaas taasaa la diidan yahay gabadho inay shan kun rabtaa laga yaabaa inay kun rurta laga yaabaa marka taa laga hadlay middaa way mid laakiin iyadoo ay u doorato wax iyadu sheegato haba yaraadee waa sax waa laga dhegaysanaya ayib almuhim baطla nikaaxo waxa laga hadlaayo waxaa laga hadlaya meherkii baa buray weeye yani meher marka hadda n af soomaaligeeni nikaaxi caqdigii baa buray caqdigii wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yasixu lcaqdu caqdu waa asaxayaa bimahri milin buu ku asixi nikaxugu asaxayaabuu qowlkan leeyahay meher maal baana laasimaya qowlku wuxuu miclasanayaa mukhaalafat alweli weligu khilaafkuu khilaafay zawjada iyo gabadha amarkeedii sarix ma aha hay guuri bay jiri anigu waanan guuriyey ilaaqa waxaa soo galay meher yar iyo mid badan iyo mid dhaxaba marka mukhaalafatu amriha sarix ma ahee waa mudaman halkaasuu qowlku ictimaadaya midda kale wuxuu leeyahay meherkoo dhaawac gaadha ma dhaawici jirin caqdiga asaaratan qowlka halkaas isugu milcsanaya masaladan laakiin waa min min masaa'il tafwiid weeye wayna iman doontaa cinda sida raajixa ah meesha intaynan ka tegin meeshaa hore ee aanu soo nidhi aw ankaxan bintan laa rashiida aw rashiidatan bikran bilaa idin biduunihi fasad almusama meesha aynu nidhi aimada saddex way khilaafsan yihiin aimada saddexdaaba way nagu khilaafsan yihiin ayib iyagu waxay leeyihiin musamaha asaxa yidhahdeen fasad almusama soo ma ah saxa almusama iyagu taagan yihin miyaan soo tilmaan hawsha iyada abu xaniife iyo maalik axmed un ku waa yahay wadaadaha kale ayb marka waxaa anagu aan ictimaadnay masala masalatal muxuu aha albeyc qiyaas isku haya shaaficiyadana garlaad moodaa masalada marka laga hadlaayo fasad almusabama xoog lelimaada qiyaaska nugna taageeraya haddii gabadhi maalkeedii aabbuhu uu ku gado biduuni amani lmili ka warrama fasaday dheheen fasad albaycu hunaana waa fasad annikaax baa nidhi fasad almusama cafw haddii gabadha maalkeeda aad weligu u ahayd aad ku iibiso biduuni amani lmili waa fasaadi jiray kana waa maay waa iyadoo lagu meheriyey biduuni mahri اmil qiyaaskaasaan anagu ku qabanay jawaab fiicanna kamaysa bixinin madaahib aala ayib aynu ka socon qultu waxaa nawi ma dhammaynay anti antii waan dhammaynay mise li baan soo sheegna horanba mid laad baa inoo dhiman marka matniga laakiin kuma imanaya anunbaa ka daba tuuri doon qultu waxaa hi imaam nawwi alahar waxaa wey sixatu nikaaxi nikaaxu inuu asaxayo fi suuratayn labada suuro u dambaysayba bimahri mili buu ku asaxayaa wallaahu aclam sidaasuu nawwi rajaxay waana sida aad doonaysaa in lidin rajaxo kolley isjeclaysanaysaan bay la tahay waana sida amaa sida hore raafici ku dureersaday ee in la xukumaa waa madhab juwayni wاlghazali waa sida marka uu khazali juwayni rajaxeen buu raafici marin ama sida nawowi u rajaxay waa siday mutaahiriintu u badan yihiin aahiru nusuus shaafici baana xoojinaysa la yidhi ayb waa sixatu nikaaxi fi suuratayn labaduba muxuu ku asaxayaa bimahri mil buu ku asaxaaya labada suura waa tee baطla nikaaxu iyo fanaqasa can mahri milin baطla labadaas suura wey middaa laakiin u dambaysa waan soo sheego waxay ka tirsan tahay min baab الtafwiid ee kama tirsano baab sadaq alfasid kama tirsano masalada marka jihada lixaad ila waxaanu soo maray maa laa yaqbal اlmilkiya الsharط الfaasid iyo tafriiq الsafqa iyo mukhaalafaة الmaslaxa mukhaalafaة اlamr shantaa jiho ayuu ka yimaadaa fasaad الsadaq jiha lixaad bay ku dareenoo waxaa weeye waa in ibaat sadaaqa uu keeno rafcuhu sadaaqoo la sugo an yatadamana ibaat sadaaqi rafcahu rafca sadaaq dowr xukmia ah inuu ka dhasho wey markaasoo kale asnaaf faasid buu noqonaya waxay ku mitaaliyaan addoonkii u guuriyey haweeney markaasuu u aqbalay wuxuuna ugu aqbalay wuxuu ihi waxaa mehir kuwa addoonka raqabadiisa addoonkii islaam buu kale zawjuu u wuxuu ihi qabiltu lahu meherkaaduna waa raqabat اlcabdi buui il gabadhu meher bay rabtaay idan ibaat الsadaqi oo ah raqabat اlcabdi in meher laga dhigo wuxuu keenayaa rafcahu rafca nikax wasadaq maxaa yeele haweeneyd ma mulkin karto hadduu addoonka ay guursatay meher u noqdo macnuhu waa maxay ninkeedii bay leedahay zawjkeeda waxay ku jiraan milkigeeda aynu soo maray haweenaydu in aysan mulkin karin zawjkeeda waxaa kaloo soo martay ninku inuusan mulkin karin xaaskiisa islaanta inaad xaasnimo ku qabto oy xoro madax bannaan tahay inaad milkilyamiin ku qabto mooyeen waad leedahay milkiba ay kugu jirta haddana xaaskaadii ma soconayso ayib kama gadaynin addoonkiisa buu gabadh islaameed u guurinhayaa meherkaygiisii bay tiri meher maxaa meher adeeri ah addoonkeed ii guurisa waa guursaday laakiin maxaa meherii ah asagaa meherku waa bidh anaa iska leh raqabatu baa meherku ah an yatadamana ibaat sadaaqa rafca musurada isku miaali lixdaa jiho ka yimaada marka fasaad wasadaqaan iskaga tago faslun fi lbaab اthaali baabkii saddexaad buu sheekhu u gudbay oo baabka loo yaqaana atafwiid haweenaydana mufawada iyo mufawida labadooba waa la yidhahdaa tafwiidku min xayu luga waa wakaalat اlkhayr inaad khayr kaa wakaalato oo ruux kale arrin u wakaalato hawsha adaan kuu xilsaaray adaan kuu wakaashay ayb mufaawadaadka dhacaya hebel adaa mas-uulkaa fawaltu amri ilى اllah yani waa bandhig iyo xilsaar ruuxaad xilsaarta asalkiisu hunaa waa maxay mafhuumka iyo muصطalaxa tafwiidku waa ikhlaaءu الnikaaxi can اlmahri ayib bmri man yastaxiq اlmahr waa ikhlaaء الnikaax guurka in laga mariyo can اlmahr meher aan la sheegin bmri man yastaxiq اlmahr weliba waxaa looga marinayaa meherka islaantii lahayd meherkaabaa tii halaga mariyo hal ay guuriyoy tii bilaa meher aylaayada mudanaysay waa ikhlaau nikaaxi can ilmahri bimri man yastaxiqu اlmahra ayb labuu noqdaa cindanaa tafwiidu budcin wa tafwiidu mahrin labuu u qaybsamaa tafwiidu budcin gabadha xubinkeeda taranka inay bandhigto tirada sidii doon ha laga yeelo ayib iyo inay bandhigto meherkeedii labadaa wey tafwiidu mahrin nama khuseeyo kitaabkuna hadda kama hadli doono baabku u guntan yahay waa tafwiidu budcin yuu u guntan yahay baabku tafwiidu mahr asagu waxaa weeye inay islaamta ku tiraahdo aabbaheed iyo weligeedii iguuri meherkaa dabtan igu guuri waa tafwiidu mahr iguuri meherkaa doonta igu guuri ha yaraado ha badnaano dhexdhexaad ha noqdo ama ay ninkii ku tiraahdo meherso meherkaa doontana igu meherso waraan u meerba ma rabe waaan adagun baan isku dhibaaye adoon baan ku rabaaye waxaa duntii u meerso kan maxaa la yihahdaa tafwiidu mahrin ayib marka waa in ay bandhigto meherkii bay u bandhigaysaa zawjkii ama weligiiba ilada waxaa doonta ka dhig intaa doonto sheeg kaa marka asagu kuma mashquulin sheekh wuxuu ka hadlayaa tafwiidu budcin ayib waxay tiri marka hala i guuriyo bilaa mahrin taasuu ka hadlahayaa masaladaasuu marka u guntan yahay qaalat idaa qaada rashiidatun islaam maankeedu dhan yahay markay tidhaahdo rashiiduu yidhi fakharajat isafiihatu wasabiya baa kaa baxay soo maaha idaa qaala rashiidatun hadday tidhaahdo zawijnii bilaa mahrin meher la'aan i guuriyo hebel ii goori fazawaja alwaliyu hade weligiibaa gabadhiisaa ku guuriyey wanafa almahra maharkiina meeshuu ka takoro waa ka qaaday aw sakata ama uu ka aamusayba markuu caqdigu dhacahaya fahwa midkaa asaga ah tafwiidun saxiixun waa bandhigid cad oo la bandhigay caqdi iyo budci ayb iyadu waa rashiido waa muطlaqatu tasaruf weeye xilkiibay bandhigtay marka asla waxaan u daliishanaha dee shardiba maaha in meelka la sheego way iska bannaan tahay tafwiid saxiixa wey lannaha waa rashiida ma aha safiiha iyo iyo sabyamidna ma aha wakadaa waxaa la mid ah oo tafwiid saxiixa uu yahay low qaala sayidu amatin addoon sayidkeed hadduu yidhaahdo zawajtukaha waan guuriyey bilaa mahrin baan ku guuriyey waa tafwiid صaxiixa lanna tafwiida huna mxuu ah ikhlaa mahri ikhlaau nikaaxi can mahrin bimri ma yastaxiqu اlmahra addoon sayidku asagaa meherka qadan lahaa soo maha suuradan dambe tooro garate laakiin hadda wuxuu sayidku meesha oga saaray meherka waxa qadan lahaa asagaa iska la asagaa mustaxiq ahaa ilan addoonta xoolaheed asagaa iska lahay toorana ma maxay gabadhi lahayd baaba bannaanka giisi oo diiday oo tiri hal meesha laga saar walaa yasuxu asix maya tafwiidu hayri rashiidati mid aan dhannayn tasarufkeeda iyo caqligeedu bandhigga ay bandhigtay guurkeeda iyo nikaaxeedoo jiri lay guuriyo balaamarin ma asaxaayo liannaha waa maxay waa hayru rashiida tasarufna ma laha tafwiidkuna waa tabaruc walaysat saalixatan litabaruc sidaasay yidhahdaan shaaficiyu intaa waa la gartay hadday sidaa wax ku guuriyaan oo saa meher ku dhaco maxaa tala ah maslada labaad buu gudba marka waidaa jara hadduu dureersado tafwiidun baa dureersa saxiixun oo saxiixo fayow baa dhacay waa ti haddaad soo martay faalaharu waxaa weeye annahu laa yajibu shayun binafsi اlcaqdi haddii caqdigii saa ku dhaco waxaanu soo marray hadde maxaa nikaaxu meher la-aan maba guntamayo ayib bimacnaa ama ha la sheego ama yaan la sheegin meher waa un ku salaaxahaya marka gabadha meherkeedii waa laazima laakiin qaabkee ku laazimi nafyigeedi iyo meesha ka qaadideedu budcigan xaq ilaahay baa ku tacalluqay ayadoo iskama sadaqaysan kartee meher baa laga rabaaye meherkii qaabkeen u saraba hadda laga niqaashaya waidaa jaraa tafwiidun saxiixun faاladaru waxaa wey annahu laa yajibu shayun shay waajibi maayo binafsi اlcaqdi meherka u laazimaya ma meherka caqdiga dhiciddiisa ku laazimayaan mise wuxuu ku laazimayaa galmo wuxuu ku laazimayaa fardi iyo sheegid baxdigaasuu sheekhu hadda wadaa laba masalona sheegi doonaa oo hal yustaxaqu اlmahru binafsi اlcaqdi iyo iyo low طalaqa qabla اlfardi wاlwaطi labadaa masalo fasalku ku saabsan yahay labadaa masale keliyu fasal ku saabsan yahay hadduu gabadhii sidaa lagu guursada mufawadada ahayd uu furo asagoon u galmoonin ama aan wax u qadarin meher ah uu dhinto maxaa tala ah ayib cafan uu furo uu furo maxaa tala ah iyo suuradda hadda uu kuu sheegayo meherka maxaa lagu mudanaya gabadhi tiri hallay guuriyo meherna yaan la sheegin bilaa mahrin meherka maxay ku mudan fain wat hadduu u galmoodo hadduu u galmoodo ninkii islaantii famahru milin baa yajiba dee ile waad soo marteen waxyaabuu ku baab taqriir ataqriir wuxuu ku sugnaan jiray ima bاdukhuul wa ima biاlmowt kamaalulmahri ku sugnaadaa waxyaabahii kale ama wuu dhacaaba ama nus buu noqdaa waad soo marteen fain wat hadduu u galmoodo fayajibu mahru milin baa waajibaya ha waajibee goormaa meher matelkaa la qadari oo la qiimayn ma hadda intii la qabaa ma dhowr sano kadibba ma maalinkii la meheriyeyba wayuctabaru waxaa la tixgeli fii wujuubi mahri mil wey bixaali اcaqdi fi اlaصaxi xaaladii meherku dhacaya gabdhuhu sicirkay taagnayen baa meherka lagu qadarayaa maalinkii laba kun iyo lix iyo tobankii baa sidaa gabadha lagu meheriyey eyniga gabdhuhu maalin sanadkaa sicirka socday mehermaslka socday baa lagu aynaya hadda maalan laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaa weeye maalan mehermaselku gabdhaha bikaaraadka ah waa laba kun oo kale maalan xilligaana wuxuu ahaa shan kun maxaa loo qorhayaa shan kun wayuctabaru mehermaselka waxaa la tixgelinayaa oo laga eegaya bixaayil caqdi baa laga eegaya khilaafkuna wuxuu fiirinhayaa oo eegaya halcibrau bxaal caqdi am bxaala اlwai cibradu maxaala اlwai baa la fiirin ila fain waia famahru mlin ba koodi mise xaala اcaqdi waa aarku diido anahu laa yajibu shayءu binafsi اcaqdi buu ku soo yiri ayb labadaa maad bay isku hayaan labadaa maahad bay isku hayaan intuu doon hala ekaado meerka ha yaraado ama badnaado intuu doon ha asaga ambaa laga raba ya waba ma faaideynayso waxba ma faa'iideynayso lakin waxaan loo yaqaanaa tafwiid ha u qaadanin way inuu nikaaxa baail yahay dad khaldanto hadhihin ka kac wey zina wey mutca wey hala kicin meerkaas nikaaxa wuu asaxay laakiin waxaa laga xaltami doonaa mehersiinteedii iyo qaabkeedii ayib walahaa gabadha waxaa u banaan qabla alwadi intuusan u galmanin waa tii mufawadida walahaa ay lmufawida qabla wadi galma ka hor waxaa u banaa muaalabatu zawji zawka inay ka dalabto bian yafrida inuu u qadaro lahaa mahran u qadaro uso adig waba yaa lii qadarin darkaan kusoo galaya ku leedahay ninkan indhaha taagaha iyo cararayaan lagu meersado xoolahayga waan rabaa ayib bian yafrida laha mahran way lasku gaadaa way dhacdaa dadka wax fahamsan masalada ayadaa ah marka inay xaq u leedahay qabla alwadi inay dalbato in meher loo magacaabo loo qadaro waa masl ijmaaciye ibn xasan baana sheeg imual majalka labiy tobnaad afar boqol iyo soddon khilaaf kuma ogin buu maslada iyada ah waxaa u bannaan wa xabsu nafsiha waxaa kaloo u bannaan taa waa maxay waxay tihi isu kaa dhiibi mahayo iyo muxuua ii galmoon maysa ilaa aad ii qadarto meher waxaa kaloo u bannaan wa xabsu nafsiha liyafrida ayib waxay kaloo xaq u leedahay taa hore muطaalabay ahayd hunaa waxay tihi isku kaaba dhiibi mahayo ilaa aad wax ii qadarto wakada waxay kaloo xaq u leedahay litasliimi اlmafruudi fi اlaصx intuu qadaray wuxuu meher waxaan kaaga dhigay kun dolar enkaar baqatayna keen ilaad ii dhibtana guri tegi maayo aq leetaada ilaad ii dhibtana guri tegi maayo marna waa muطaalaba biاlfardi marna waa xabsu nafsiha liyafrida laha marna waa maxay waad ii qadartay kunkii shala adii soo shubway soo kaashgaree waa laishayaa fil i hadaynu absan muqaabilku wuuu le yadaa marka horeba mafooda ayada say ugu dhegi kartaa guriga ha tagto oo markii loo galmado kadib erkeed ha dalbato ah. hmm. way soo socotaa shee cabdirashiid minhaaj lama hor ordaa la waana kuu soo degayba soo kuma dhihin baabka wuxuu ka kooban laba mas'alo ayib meherku ma lagu mudanaya binafsi اlcaqdi o bilwai waa masalo masale labaad hadduu furo qabla اdukhuul wa qabla اlfardi maxaa tala ah way soo socotaa matniga ka sug wayushtaradu waxaa la shardiyaa ridaaha gabadhu inay raalli ku tahay bima yafriduhu الزawju ninku wuxuu qadarahay meher ii qadar bay tiri horan mufawadan ahaay wuxuu ihi شhan boqol baan kaaga dhigay ih bay dhihi karta aq bay u leeda wa inay diidto maxaan kaaga dhiga kun anna waan diiday ma waay tir waa yahay bal sagaal boqol waaya waa inay raalli tahay waa meherkii caadigaas inba sida loo xisaabtami jiray kula xisaabtamaysa lama shadiya laa ilmuhu cilmuhaaba bisa aanay dhigan laa cilmuhumaa bacdu isu qorahayaan ya cilmuhaa bas aanay dhigan dhibba ma laha laa cilmuhumaa lama shardiyo inay og yihiin zawjki iyo zawjadu biqadri mahri اlmitli fi اladar shardi ma ah waxaa shardi a waxaa la qadaraya inay isla fahmaan raalina iskugu noqdaan baa shardi ah ee shardi ma aha mehermaelka adduunka ka jira inay la socdaan shardi ma aha bimaa yataraadayaani calayhi baa ayagu uqsaya adarku sidaasuu leeyahay lanna mehermalku bedel kama ah taqdiirka iyo fardiga wax lagu heshiinayo ayb wayajuuzu waxaa bannaan fardu muajalin fi lasax waxaa kaloo bannaan meher muajal ah in la fardiyo meher ii qadar bay jiraan maranba meher ma sheeganina oo bilaa mehri baa la meeriye yaa la nikaaxay markaasuu yidhi waxaan kaaga dhigay an kun oon ku siin doono toban sano kadib waa asaxahaya maxaa yeele meerka caadiga musamaha ah ee caqdiga lagu dhex sheegahayo yaaba la tajiirin karood soo marteen soo ma ahayn wayajuusu waxaa bannaan fardu mahrin mahar in la qadaro mucajalin la madaleeyey fil asax haddaanu qabsano bitaraadi way hadda waa in raalli iskaga noqdaan qasab ma ah waxaa kaloo banaan wey fوqa mahri mlin baa banaan waa asaxaya ardu mahrin fوa mxuu ahaayey mahri mlin cafwan in la qadaro meher ka badan mahrumalkii xilligaa jiray waxadh waxay tir meher ii qadar wuxuu hi mahrumalku adduunka maanta ka jira garoobkuna waa kun doolar gabdhuhuna waa shan kun iyo shan kun baan kaaga dhigay diiday bay tiri maxaad rabtaa toban kun hadda uu ka badan yahay yidhi mehermalki war yeelkaygu ii qadar bay tiri waan yeelay waan saxahaya ila iyagaa ku heshiiyey waqiila waxaa la yidhi laa ma asaxayo in la qadaro meher ka badan mehru mil waa goorma in kaana hadduu yahay mid ka badan min jinsi min jinsi mahrilmil waa maxay waa dayn lagu iibinayo bijinsihi oo markaa mutafaadil ah riba ribu ka fiirnaya qiil qiil saalan ma ah ayib gabadha meher milkeedu maalan waa shan kun oo dolar markaasa waxay tidhi waranu shankooda me waxaan rabaa toban kun oo dolar toban kun oo dolar waa mafruudki kii la qadaray wey mahrumutalkuna muxuu ahaa shan kun oo dolar marka kama asaxayuu le maxaa yeele mahrumutalku waa asal mafruudkuna wuxuu yidhi waa badel marka waxay noqonaysaa lacag yar oo la dhaafsanayo lacag badan oo isku jinsi a ah maxaa soo galay riba nasiia iyo riba tafaadul baa ku wada jira qowlku marka warkiisa warsaal aan ka socon ayb ya so lacag baa wa lasdhaafsanaya halkaasuu muqoolku milsanaya walow imtanaca hadduu diido oo ka reebtooma zawjki min alard waba kuu qadari maayo horaanba soo adig yidhi meheri bilaa mahri waan ku nikacsaday bilaa mahrin waxaan qadaraya ma jira reerkaada dhaqoodi aw tanaazaca ama ay murmaan fiihi fi lfardi bay ku murmeen intaasaa laguu qadari iyo ma intaaan ka dhigo way ismari waayeen waa in marka loo baahdo muslix dhexgala ah farad alqaadi naqd albaladi xalan qaadigaa dhiwar dhulkaalaya asagaa qadaraya farad alqaadi qaadigu wuxuu jaangoynaya naqd albalad beledka ay joogaan lacagtiisa oo meher ah xaalan oon weliba hadda la kala qaadanayo lanno haddaan hadda la kala dhaqaaqin nisaaci mana qaadigu maqaasida loo qotami waxaa ka mida yafuda الnisaac qaطcu اlkhusuumaat qaطcu الnisaacaat marka waa inuu fooda u kala aado markaana wooda naqdulbaled waa inuu nodo o mahrumtl waa inuu noda labo waa inuu mucajal ahaynoo xaalla yahay xaalla waxaa looga jeedaa waa inaan muddo la sheegin xaalla waanu soo maray ayib imaam nawowi wuxuu yidhi qultu waxaan idhi wayafrid wuxuu qadarahayaa qaadigu mahra milin buu qadari ila inta uu ka aamusay wayushtaradu waxaa la shardiyaa cilmuhu cilmu اlqaadi bihi bimahri اmil yuqadar hade adigu inuu la socdo waaqic waa ka jira gabdhaha wa lagu meersado wadaad buur iska saarno adduunkaan la socon warkii jooji wey waa inuu qaadigu la socdo gabdhaha meherkooda iyo qaabkay wax u dhacaan wayafridu wuxuu qadarayaa qaadigu mahra milin gabadhaasoo kale wixii meher u noqon lahaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa cilmu cilmu اlqaadi bihi bimahri اlmil wallahu aclam macno wanaagsan wey walaa yasixu ma asaxahayo fardu ajnabiyin min maali i nin baa u kaadi dariskii baa soo kaca iyagoo murmahay maaa isku xisaab meer ii qadari kuu qadari maayo maya u qadari intaasay diidan tahay way salugsan tahay wuxuu yidhi anaa idin kala qabanay waxaan kuu qadaray anaa shan kun oo dollar ku sinaye reerkaada dhaqo ayib tii buu ka hadlaya hadda wuxuu yidhi walaa yasixu ma asaxahayo fardu ajnabiyin ajnabi inuu jaangooyo oo qadaro mahra milin adaro min maalihi maalkiisi asagoo u lahaa ajnabigu ilaas haddaynu absano a saasuu leehay lanna waa maay waaan leenahay waa hawl caqdi uusan keenin mukhaalif waliba lilcaqdi ah caqdi wuxuu keenayaa zawj iyo zawjo iyo weli hawla dhexmaraa la isku ogaa ninkan barankafaylka xaggee u socdaa maxaa meesha soo geliyey ayib afaaro usan lahayn buu galay buu leehay asl ayib laakiin aaniga raajixa min xayu daliil qalad kuma xidhno meer dhacay nikaax dhacay oo asaxay baa laysku hayaa qorshayntii meherkii baa laga naqaashahaya badda maxaa soo soo geliy islaantii meherkeeda ka tashado maxaa ka qole markaas sidaasuu leehay muqaabilku wuxuu leeyahay way bannaan tahay horaanba daynta haddii lagaa bixin karay ninka waa muxsin maa cala muxsina min sabiil islaantii aad guursatay eed meherka ku mehersatay eed isu waafaqsanaydeen oo kugu dheggan suu kaama fujin karin na maxaad aad ku haysataa kun dolaroo meheraa isiin laayahay na balho soo sax ma ahayn biitifaaq tanna waa lamid buu leeyahay muqaabilka asagaana garle muqaabilka ayaa xoog badan min xayu daliil wاlfardu الصaxiixu masale kale u gudbay sheekhu oo intaad hadda soo marteen qadaridda saxiixa ah islaantii mufawidada ahayd in meher loo magacaabin kadibna loo qadaray meher ee saxiixa ee laysku waafaqay muxuu la mid yahay kalmaher musama meher la soo magacaabay fi lcaqdi buu la mid yahay fardiga dambe wuxuu la xukm noqonayaa kalmusama fi lcaqd wاlfardu الصaxiix ya ajibi lama gelin karo ajibiga caqdigu asaasba ma aha ninkan ajibiga hadda meesha soo galay beyc fuduuli wuxuusan layn buu iibinayay maya kan waaba waa damiin baabu damaan ahaan wey waaba muxsin dayn buuba kaa bixiyey daynta waad soo martay in layska bixin karo laakiin beyc fuduuli wuxuu ahaa caaqid buu noqonaya ninkan baayac buu noqonaya asaguna baaci m kama noqon karo mabiicdana ma laha wax o dhan baba ku tuntayba ayib arkaantii o dhan baaba khariba ka asagu wاlfard الصaxiixu waa اxtiraaz can اfard alfaasid can اlfard اlfaasid buu ku ixtiraazaya maalan wuxuu ihi meher baan kuu qadar maxad ii qadartay tabad khamra ah wuxuu ihi waax dhan jeex dhan oo bakti meyta ah waxaas ma soconaysa haddi fardu saxiix saas u jeeda wاlfard الصaxiixu adaridda meherka la qadaree saxiixa ah ka musaman meher la magacaabay fi lcaqdi buu la xugum yahay hadduu sidaa yahay fayatashaطaru wuu kala badhmayaa meherkaasi bialaaqin furitaan buu ku kala badhmayaa qabla wadin galmo ka hor dhacay sheeh cabdirashiid waad haysaaban malaynaya ayb gabadhi belaa meher la guuriyey ee la furay ee loo qadaray warka dambe intaan loo galmoon meher loo qadaray qabla alwadciga la furay meherka muxuu noqon hayaa fanisfu maa faradtum buu la mid yahay fanisfu maa faradtum taasi marka masalada hore aan kaga tagno wuxuu u gudba marka masaladii labaad walow طallaqa qabla dukhuuli walow طallaqa hadduu furo qabla fardin wa waطin taar waxay ahayd waa طalaaq yimid bacda fardin wa qabla waطin ha khaldamina fayatashaطar hunana waa maxay waa alaaq yimid gabadh intaan waba loo qadarin loona galmoonin walow alqa hadduu furo masalada labaad aan kuu sheegayay qabla fardi intaan meher loo qadarin buu furay wa waطin galmo ka hor buu furay falaa tashطiira tashdiir markaa ma jiro soo saadi ma dhigan falaa tushaaruna meel bay ku dhigan tahay ayb wax la nusayn ma marka waa maxay meher ma jiro wey meher ma jiro waqad faradtum lahuna fariida laisku ogaaye hunaa waa maxay galmana ma dhicin oo meherku waa laasimi lahaa tasmiyo filcaqdina ma dhicin tafriid iyo taqdiir qabla lwaina ma dhicin waa maxay waa haweeney la guursaday iyadoon wax mehera loo sheegin loona galmoonin geerina imanin marka waa maxay meher ma jiro wey markaas waxay leedahay wamatuuna xaal musici qadaruhu cala mubtiri qadaru mataacan bilmacruuf maslada waa sidaas falaa tashdiira iyo falaa shara waa isku mid falaa mahra ka fiicnaan lahayd ba ka dhiiraan lahayd wain maata wuxuu ugud masale labaad wain maata hadduu dhinto axaduhuma midkood baa dhintay qablahumaa qabla alwaطi wاlfardi intaan galmana dhicin meherna gabadha aan loo qadarin buu midkood geeriyooday lam yajib waajibi maayo mahru mili mahr mil ma waajibe fidadar haddaynu qabsanno ayib labadoodii mid ka midaa ah dhintay intaan meher la qadarin ama angalma dhicin wax meher mil markaa waajibaya ma jiraan sidaa iyada ah maalig baa nala qaba lanna waxaan leenahay geeridu waa furqa ku timid calaa nikaaxin calaa nikaaxi tafwiid bay ku timid calaa nikaaxi tafwiid oo qabla wain wa fardin ah nikaaxu tafwiidku wuxuu meher ku sugnaan karaa in galma ay dhacdo oo de waa meher dhammaystiran in intaadan gabadha furin aad u qadartay meher wuxuu ku soo alfardu saxiixu ka musaman fi tashdiir buu ku soo yidhi labadaa midna marka wuxuu la qiyaasan cala اطalaaqi marka waxaan leenahay mar geerida dhimashada la dhintay qabla fardin wa waطin waa ka طalaaqi baan leedahay qabla tasmiyati wa fardin halkaasaan marinay waxaana sidaa ku tegay saxaabada ibnu cumar zayd ibnu haabit cali bn abi aalib baa sidaa ku tegey xagga taabiciintana waa qowlu jaabir ibnu zayd abushacaa iyo caطaa saxaabadu saddexdaas saxaabi zayd iyo ibnu cumar iyo cali saxaabada taabiciintana caطaa ibn rabax iyo abushacaa marka masaladaas sidaas weeye aaniga xoog ba maau dani waana sida imaamku rajiunawowi rajixi doono aanigu wuxuu leeyahy waa waajib mar hadday geeri timaado gabadhaasi meher buuxa ciddo buuxda dhaxal buuxday leedahay xadiidkii birwac binti waashiq ee macqal misaan alashjaci uu warinayey cabdilla mascuudaad soo marteen sunanka ku yimid xadiidkaasaa asal u ah waana sida ay ku tageen axmed iyo isxaaq iyo thawri ayb halkaasay marka la mareen marka waxaan leenahay mowtku waa bimaabat wa ayagu waxay yidhaahdeen almowtu waa ka alaaq qowlkan qowlkan waa almowtu ka dambana waa maxayna almowtu waa kalwaci ayb oo meerkoo dhammaystiran ku buuxsamaya xadiidkaas marka asaga ah alimaam shaafici min xayu sanad ayuu yuu sugi waayey ku wariya hadal qiimo badan uu leeyahay oo aan ku qoray aad ku dul akhriyo kitaabka umka mujaladka شhanaad safxada lixdan iyo sideed hadal aad qiimo badan buu ku leeyahy xadidka markuu wariye isagoo mucalaq ah yaa wuxuu yidhi fain kaana yahbutu can الnabiy fahuwa أwlى اumuuri bina saasaa rabaa sunada in loola dhaqmo xadiidka aduu nebi maxamed ka sugnaada buui fahuwa أwlى اumuuri bina arrimaha midka ugu fiican annaga nagu haboon way inaan qaadanno walaa xujata fii qowli axadi duuna الnabiy sal lay slam wain kauruu buui xujo iyo gar ma ah hadal aan ka ahayn ka nebi maxamed sal ly slam dadka khilaafa suban intay doon ha gaadheen buui walaa fii qiyaasin hadduu xadiid ku sugnaado qiyaasku inuu keeni caqli lo odhan maayo asna waa kansal wuxuu uhi walaa shaya fii qowlihi wax hadal cuduroo ku jira nabiga hadalkiisa in la qaatana ma jira bui ilaa طaacaة اllahi bالtasliimi lirasuuli الlah shaafici hadduu xadiid ku sugnaado qiyaas saaxibu qiyaas ba waa saaxiib caqli ba laakiin xaggu dhigahaya wuxuu rag badan kaga fiican yahay wey ayib meeshay mucaadala iyagu ka dhigahayaan isagu wuxuu mucaadalada wadaa intuusan elin nas sugan mar hadduu sugnaado meel buu dhigaa walaa shaya fii qowli calayh الsalaaة wasalaam ilaa طaacaة اllahi bالtasliimi lahu wain kaana laa yahbut can الnabiy lam yakun liaxadi an yuhbita canhu maa lam yahbut وlm أxفظه baعd min وجه yثبت miثlhu huwa maraة يuqاal can macqل بن يsاar وmaraة can macqل بن sinاn وmaraة can bacضi أشjac laa yusamى marka iraab eh, i saxaabi xadii baa shaafici galay marka wuu ka joogsaday meel kale wuxuu ku yidhi xadiidka hadduu sugnaado qultu bihi hadduu sugnaan waayo raaciga ibnu cumar iyo zayd iyo cali yaan taaga dhahay oo in mowdka looga qiyaas qaato cala alaaq meesha ra'yiga kale uu yahay qiyaas lmowti cala alwai ayb bayhaqi ayaa hawsha aad uga hadlay xadiidka shaafici intuu keenay warkiisiibuu xadiidka duruqdiisao dhan ka sii daayey markaasu wuxuu yidhi shaafici siduu sheega waa saxo waa la yidhi laakiin cabdiraxmaan mahdi oo min a'immati ahli xadiid alkibaar ah iyo yaziid ibn haruun alwaasiti waa jamaaca ayaa ku wariyey xadiidka biasaaniid saxiixan kaasuu sardiyey marka waa laazim buri xadiidka in la qaato isaguna hadalkiisa nafiiska ah mujalladka toddobaad laba boqol afartan iyo afar ka feeriya sunan albayqi alkubra wadaadka loodhan jiray abu cabdillaah maxamed ibnu yacquub ibn alakram oo xaakim sheekhiisa ah yo asagu wuxuu yidhi markuu shaafici warkiisa wariyey wuxuu low xadartu shaaficiya shaafici maalinkaadan la joogi lahaa qumtu calىa ru'uusi asxaabihi wa qultu qad saxa alxadiiu faqul bihi haddaan joogo maalinka ayada shaafici sidaa u lahaa xerta hor fadhida shaafici baan ka dhex goojin lahaa bu lahaa shaafici oo xadiidkaa waa asaxaye dheh oo qaado shaafici horan buu qaadan lahaa marka waa saxiixa shaafici waa ka garaabeen ninkii u horreeya ka garaabay waxaa ka mid a ninka la yidhahda abu saaxib الtaqriib saaxib الtaqriib wadaadkii alqasim bn moxamed abulxasan ibn qafaal ashaashi اkabiir wiilkiisii baa ka garaabay xadidku waa saxiix buu i cilalku shaafici sheegana sax ma ah buu maxaa yeelay waa ikhtilaaf في اسم الصحاaبي معقل بن يسار بن سناn صaxaabaduna waa cuduul marka جahاaلaة ismin dhib ma keenta buui kadib intoodii dambe o dhan waa ku durariyeen تirmidi iبن حibaan xaakim iبن xaزم bayhaqi ibn caطaar nawwi zarkashi subki kulli halkaasay mareen xadika way oojiyeen wa xadii saxiixa wax cilana ma qabo bal wuxuu yidhahdaa ibnu kaiir waa saxiixun calaa shardi shaykhayn ba isagu la maraa waa xadii saxiixa wey xadiidkaasaa meesha asal u ah qadiyadda ishkaal keliya waxaa jira sayidina cali ayuu ka wariyey wadaadka la yidhaahdo saciid mansuur sagaal boqol soddon iyo ko raqamka ah bayhaqina todoba todobaad laba boqol afartan iyo toddoba yaa wuxuu yidhi gabadha aan meher loo qadarin xaggana aan loo galmoonin ee laga dhintay waxay leedahay ciddo dhammaystira afar bilood iyo toban habeen dhaxalla way leedahay laakiin sadaaq ma laha markaasuu wuxuu raaciyey laa naqbalu qowla acraabiyin min ashjac calaa kitaab oday remiyo ree ashjaca warkiisa kitaabka ilahay oga tegi mayno kitabkan muxuu ujeedaa mafhuum mukhaalafa ku jira wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida mafhuumku waa maxay haweenaydii la furo iyadoon wax loo qadar inaysan meher lahayn ra'yigaas sanadka waa yar fiiriye wax ilaa igama muuqanin hala fiiriyo laa naqbalu qowla acraabiyin min ashjac waa macqil bn sunan ashjaci buu ujeeda had calى kitaab الlah laakiin cali iyo ibn cumar iyo zayd waa laga saxanya maxaa yeele ayad waxay ka hadashay alaaq waxaad haysaan waa alaaqi ma haysaan geeri baabku baabulwafaad baa laga hadlaaya baabulwafaad maxaad marka gabadh muطalaqa ah qabla dukhuulin wa qabla wain wa qabla fardin ciddaba ma laha meherna ma laha taa iyado maxaad marka geerida oga duudan alaaqo oo u tiradan waxay leedahay ciddo dhammaystiran waxay leedahay dhaxal dhammaystiran labadaa meeshaad mariseen raaciya meherka lianna wafaadku waa ka duwan yahay alaaqa فالوفاaة kalwaطi la ka طلق saasaa marka saxan faslu cafwan qultu waxaa nagu alأdhar wujuubhu wujuub اlmahri mahru maal baa waajibaya wallahu aclam macnahaasaa saxan liqadaaءi rasuuli اlahi fii barwac binti waashiq muxadiثiintu birwac bay dhahaan laqoyintuna barwac bay yidhahdaan badaha la kordhabay dhahaan ayb mifcal ma naqaanayna ficwal mi waa dhihi jireen oo saa ku timaada garan mayno ilaa laba ficil laba masdar bay sheegaan aan sii badnay marka sida xadiidtaan ku dayno birwacdeeda noo wada iyagaa faniga wariye luqa luqa socon mayse aladaru waxaa wey wujuubuhu wujuubu mahri milin weeye gabadhaa laga dhintay idoon waxba loo magacaabin xaggan aan loo galmin wallahu aclam faslun fii bayaani maa yuctabaru bihi mahru mil bal aan ku joogno wallahu aclam